dhashay kun saddex boqol lixdan iyo afartii hijriyada kun saddex boqol lixdan iyo afartii hijriyada ayuu dhashay qabiilada bani zayd waa qabiilo reer qudaaca oo mashhuurahu najdi degta magaalo laydhaha shaqra ayuu ku dhashay qoys aad u wanaagsan oo adab iyo cilmi ku caanbaxayna wuu ka dhashay isla markiiba qur-aanku bilaabay qur-aankii uu bartay kadibna madarasadii ibtidaa'iga aheyd ayuu galay wuu dhammaystiray ilaa maraaxisha cilmiga dhammaan kadib ayuu macadkii caaliga ahaa ee cilmiga ahaa iyo kuliyatu shariica haddana galay macadkii inta dhammeeyey marka hore kuliyaduu dhameeyey kadibu almacad alcaali lilqada ayuu galay wuu ka qaatay luqada carabiga shiiqiisii callaamaha ahaa saalix ibnu cabdilaahi oo qaadi ahaa jiray oo la yidhi wuxuu korka ka xifdisanaa maqaamaat اlxariiri iyo sharxiisa dhammaan uu korka ka yiqiinaa layidhi شhan iyo labaatanka maqaam korkuu ka yiqiinaa layidhi marka kitaabkaasuu ka qaatay oo maqaamaat اlxariiriga bakar abu zaydna waa ka muuqataa kutubtiisa luqada carabiga siduu faa'iq ugu ahaa oo ugu sarreeyey aaday uga muuqataa kadibna wuxuu soo rexlaystay madiinatu rasuulillaah magaaladaas oo ku caanbaxday cilmiga iyo fiqiga adabka kun saddex boqol siddeetan iyo saddexdii wuxuu laasimay caalimkii aad ilaahay cilmigiisa ummadda ugu anfacay cabdicasiis ibnulbaas wuxuu ku dul akhriyey kutub badan wuxuu kadib haddana laasimay alcalaamatu almufasir moxamed ulamiinu shinqiidi oo ahaa waqtigiisii caalim aan wax lagu tusaaleeyo iyo wax lagu shabaho waqtigiisa uusan jirin marka la fiiriyo xagga tafsiirka xagga luqada xagga fiqiga xagga adabka dhinac kastoo loo fiiriyo aan maal lahayn tobannaan sano ayuu asagana ag fadhiyey oo tafsiirka iyo adab albaxhi waalmunaadara iyo usuulu fiqiga iyo qayrkoodba uu ka qaatay aadna uu ugu ta'auray waan arki doonnaa xilyadan isagoo ammaanaya oo aad u ammaanaya shiiqiisa aad uu ugu ta'auray shiiqiisii murabbigiisii mucallimkiisii mu'adibkiisii ayuu ahaa wuxuu soo xasiliyey kadib ummahaatu sita kadib waxaa loo doortay kun saddex boqol inuu qaadi ka noqdo maxkamadda sare ee madiinatulmunawara ilaa kun iyo afartii boqolu qaadi ka ahaa kadib haddana waxaa loo cayanay inuu mudaris ka noqdo masaajidka nabiga sala allahu calay wasalam bakar abu zayd kadib waxaa loo doortay inuu xibin ka noqdo majmacu alfiqhi alislaami kadibna ra'iisuba u noqday kadib waxaa loo sii doortay inuu xibin ka noqdo almajmacu اlfiqhi biraabidati اlcaalam اlislaami kadib waxaa loo sii doortay inuu xibin ka noqdo hay-ati اlkibaar اlculamaa uuna xibin ka sii noqdo weliba allajnaة daa'ima liliftaa allajnaة daa'ima lilbuxuuث اlcilmiyati wاliftaa wuxuu dhintay kun afar boqol labaatan iyo sagaalkii hijriyada ayuu dhintay toban sano ka hor ayuu dhintay kutubo aad u cajaa'ib badan oo aad u qiimo badan uu ka tegey oo uu ka mid yahay ibnulqayim xayaatuhu wa aahaaruhu oo uu ka mid yahay altaqriib liculuumi ibnilqayim oo uu ka mid yahay fiqu nawaasilku aad kitaab u cajiib badan ah oo uu ka yahay mucjamu nawaahi lafdiya laf alfaada oo nahyigu ku soo arooray magacaas lama bixi karo magacaas lama dhihi karo saas kitaab mujalladoo weynu ka leeyey oo maطbuuca dabaqaatu nasaabiin ayuu ka tegey oo uu leeyahay التaxdiid fii ma laa yaصixu fiihi الxadiiث caqiidaةu abi zayd alqayrawaani الtacsiil fii usuuli الtakriij oo mujalladkiisa koobaad la daabacay kitaab la yidhaha atacaalum caalim iska dhigid adoon ehel u ahayn wa aharuhu calى اlfikri wاlkitaab xilya dalcilmi oo ah midkan haddaan akrin rabno in sha allahu kitaab la yidhaahdo laa jadiida fii axkaami salaad tusaale la yidhaahdo mar axkaamta salaadda wax cusubu kuma jiraan horaa loo tukan jiro waa leeyahay marka iyo qayrkeedba waxaa weeye risaalo uu salaatu tasaabiix ka alifay uu leeyahay hal risaaluu ka qoray salaatu tasaabiix tusbaxa ayadana iyo xukunkiisa ayadana risaaluu ka leeyay tusbax iyo xukunkiisa kitaabkaasaa la akhriyaa risaaluu kaleeyahay wuu kaloo risaalo kaleeyahay mubtadicada in laga tago oo laga cararo oo laga hijroodo risaaluu kaleeyahay xaraasatu fadiila risaaluu kaleeyahay marada meesha lagu geysto meesha qofka muslimkaa marada xadka uu ku geysanayo ayadana risaaluu kaleeyahay bidacu lquraa alqadiima waalmucaasara bidcooyinka quraada qur-aanka akhriya kuwii hore iyo kuwa hadda joogaba risaaluu ka leeyahay risaaluu ka leeyahay fii masxi lweji bilyadayni bacda ducaa marka ducada la dhammeeyo wejiga gacmaha la marsado risaaluu ka leeyahay rasaa'il aad u badan darulfitnati can ahli sunna risaaluu ka leeyahay dhammaan aad ayay u faa'iido badan yihiin kutubtiisu kutub mid walbaaba uu aad u badan yahay weeye mowduuc muhiimana uga hadlo sida badan oo markaas baahidiisu ay qaa'imo tahay ay qaa'imo tahay insha allahu markaa risaaladaan iska laqbaynaynaa risaalada shuraaxay leedahay sharaxa oo ugu horreeyey arkay waxaa lahaa asheekh alcallaama maxamed ibnu saalex alcuthaymiin kaas oo dhowr goor la daabacay dhowr wadaadaana taxqiiq inay taxqiijiyeen isku dayey waxaa ka mid a ah wadaad la yidhahda abusahal cisaam oo midkan haddaan gacanta ku haya ah waana looga horreeyey oo mid ka horreeyey oo aad kitaabka waa taxqiijiye yidhi laakiin uu aad u naqdiyayaa jira waxaa jira mid tacliiqaad mufiidaa uu camar bin cabdilmuncim uu ku leeyahay oo uu ku ku tacliiqiyey tacliiqaad badan oo aad u faa'iido badan waxaa kaloo jira sharax oo gaar ah oo midkan sheekh maxamed saalax cuthaymiin aan ahayn oo midkan gacantaan ku hayo oo asna la yidhaahdo faku lqayd can xilyati aalib اlcilmi libakar abi zayd maxamed xasanayn shiikh la yidhaahdaa iskale waa faa'iido badan yahay marka labadaas sharax adugu iyo tacliiqaad dhowra ayaa intaan arkay weeye laakiin dabcadaha xoogaa u baahan qaar badan oo taxqiiq oo aad u tacbaana dabcadihii weliba horreeyey aaday u tacbaan yihiin marka insha allaahu waa iska laqmaynaynaa tacliiqaad badan hadda ma saari doonno matniga wuxuu yahay jawhar jawhartaas marka kelimaad yaryaray u baahan yihiin iyo nuquusha gobol ka mida oo meelo loo nisbeeyo ayagaasaa qof qalbi wanaagsan hadduu helo ku filan ayagaasaa ku filan marka ayagaasaan xoogaa aan wixii ilahay aan xoogaa na tarjamayna bis bismi illaah allah magaciisaan ku bilaabahu shiikhuu yidhi kitaabkan allaha arraxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan allaha arraxiimi naxariistiisa gaarsiiya cidduu doono addoommadiisa ka mid ah almuqadima midii hormarinayday qofka barta oo saaxiibkeeda kana hormarinayday dadka aqraantiisa alxamdu ammaan wanaagsan dhammaan lilaahi allah ayay u sugnaatay mahad dhammaanteedna allaa leh wa bacdu intaas ka gadaal bacda albasmalati waalxamdala fa uqayidu waxaan qorayaa macaalima haadihi اlxilya xilyada waxaa la haha waxyaalaha laysku qurxiyo dahabka fidada waxyaalaha laysku qurxiyo saacadaha waxyaalaha laysku qurxiyaa la yidhahdaa xilya oo qofku markuu qaato uu ku qurxoonaana hadda waxaa loola jeedaa qofka daalibulcilmiga aadaabta uu inuu ku sifoobo la rabo ilaa markuu aadaabtaas ku sifoobo uu qurxoonaana ardayga marka aadaabta qofka ardagaa la rabo inuu ku sifoobo wey xilyadu macaalimna waa jamcu maclam maclam waxaa la yidhaha maa yustadallu bihi cala dariiq waxyaalaha jidka loo deliishado halkan wadda hiblaa marta halkaanay ka leexataa calaamadaha waddooyinka loo deliishado aa la yidhaha maclam macaalimaa lagu jamciye waa waxyaalaha calaamadaha oo loo deliishado waddooyinka aa la yidhaha maclam fa uqayidu waxaan qorayaa macaalima haadihi alxilyati aadaabtan la laysku qurxiyo tilmaamaheeda ayaan qorayaa xiliyada almubaarakati la barakeeyey caam arbacamia wa amaaniya alhijriya kun afar boqol iyo sideedii hijriyada ayaan qorayaa walxaal ayaan qorayaa almuslimuuna dadka muslimiinta walilaahi alxamdu alla keligiisa mahad iska leh yucaayishuuna ay ku nool yihiin yaqdatan baraarug baraarugaasoo cilmiyatan oqoon loo nisbeeyey ilaahay baa mahad iskale muslimiintii waxay ku nool yihiin baraarug cilmi oo waxaa muuqata inay u soo jeesteen inay diinkoodii bartaan arrintaasaa muuqata arrintaasaa markaa soo jiidatay dareenka shiiqa dareenka shiiqa arrintaasaa soo jiidatay kuna xambaartay inuu risaalada qoro sababtoo ah haddaan dareenkaas arrintaas oo baraaruga ah oo yaqdada ah oo muslimiintii ku soo korortay muddo dheer kadib haddaan la ilaalin waxay noqonaydaa mid muslimiinta baaba iyo khasaaro kula soo laabata aysan kana faa'iidaysan marka si ay muslimiintu uga faa'idaystaan baraarugaas aan waxaan rabaa huu yidhi ilaalinteeda inaan ka qayb qaato oo risaaladaan uga qayb qaato walxaal ayaan qorayaa almuslimuuna muslimiinta walilaahi alxamdu mahad dhammaanteed allahay u sugnaatay yucaayishuuna ay ku nool yihiin yaqdatan baraarug baraarugaasoo cilmiyatan aqooneed baraarugaasoo tatahallalu ay la iftiimaydo lahaa liajlihaa yaqdadaas daraaddeed subuxaatulwujuuhi wejiyaalka maraarahooda wejiyaalka maraarahooda wejiga qofka duu saas yidhaahdo sirsiro soo aa taas wey subxaad asaariiru lweji a la yidhahdaa asaariiru lweji oo wejigaaga kor aad xoogaa u qabato maqaarkiisa wuxuu yeelanayaa soo meelo ama maraaro ah. marka waa asaariiru lweji waxaa kaloo la yidhaahdaa anwaarulweji wejiga nuuryaalkiisa subxaadka waa la yidhahdaa iyadan labadaba waa la yidhaahdaa yaqdadaasoo tatahallalu ay la iftiimaydo lahaa liajrihaa yaqdada iyo baraaruga daraaddeed subuxaatu lwujuuhi wejiyaalka asaariirtooda amase nuuryaalkooda nuuryaalkooda amase maraarahooda walaa tasaalu mana ka suulaydo hiya yaqdadii tunashidu inay nashaad gelinaydo mutaqadimatan xaalo ay tahay mid u hormarayda ila taraqii korid wannuduuji bislaasho fii af-idati shabaabi alumma ummadda dhallinyaradeeda qalbiyaalkeeda inay ku nashaadgelinaydo magdaha sharafteeda wadamaha dhiiggeeda sharafta almujadida u cusboonaysiinaa lixayaatiha ummadda nolosheedii tunashidu waxaa mafcuul ah fii afidati shabaabi اlumma iyo megdaha labadaba jaarmujuurkuna ku tacalluqa megdadana mafcuul toosay u qaadana labadaba ayagay mafcuul u yihiin waa jumla muctarida markaa mutaqadimatanta Eh, sida jumla muctarida u calan jumle maahana waana xaalo laakiin macnaha wuxuu sida jumle muctarida loogu calaamadeeyey inaad garato jaarumajhuulka fii afidati shabaabi اlumma inuu ku tacalluqaayo tunasha iyo inaad garato majda inay ta mafcuulkii tunasha ah. walaa tasaalu ka suuli hiya yaqdadaasu tunashidu inay nashaad gelinaydo mutaqadimatan xaalo ay tahay midii u hormarayda ilaa taraqii korid iyo wanuduuji bislaan horay u socotaa waana bislaanayda fii af'idati shabaabi alumma ummadda dhallinyaradeeda qalbiyaalkeeda waxay ku nashaadgelinaya yaqdadu majdaha sharafteedii ummadda sharafteedii wadamaha ummadda dhiiggeedii sharaftaasoo almujadida u cusboonaysiinaya ummadda lixayaatiha nolosheeda id cilladu waxay tahay tacliiliya id ciladu waxay tahay naraa waxaan aragnaa alkataa'iba guutooyin guutooyinkaasoo ashabaabiyata dhallinyaro loo nisbeeyey tadraa inay israacraacaydo yataqallabuuna xaalo ay ku gedgadoomayaan fii acdaafi alcilmi cilmiga hareerihiisa kataa'ib waa jamcu katiiba katiiba waxa la ydhaha guutada ciidanka haddana waxaa loola jeedaa waxa weyn ah oo ardaa aa jeedaa kataaibta waa jamcu katiiba katiibadu waa guutada ciidanka marka wuxuu waxaan arkaynaa jamacaad oo dhalinyaro ah oo daalib cilmi ah oo kan dhegaysto tafsiirka fadhiya oo xadiiska fadhiya oo luqadii fadhiya oo adabkii fadhiya oo naxwad meel kasta kan ka tag kan ka tag kitaabkan dhegayso dhaqaaji mid hebel dhegayso dhaqaaji waa nimco iyo farxad cusub wey oo nolol ummadda u soo laabatay iyo ciso iyo sharaf muslimiinta u soo socdo wey waa middaa waxa weeyaan cadowga islaamku uu la hurdila'yahay lana hoyala'yahay sababta ummaddu maalinkay diinkooda barato maalinkaasa ciso ugu horayda muslimiin markaasa ciso iyo sharaf ugu horrayda cadowguna taas ogi id cillo naraa waan aragnaa alkataa'iba guutooyin guutooyinka ashabaabiyata dhallinyaronimada loo nisbeeyey tadraa waa mafcuulu aanigii nara tadraa inay israacraacaydan aragnaa yataqalabuuna xaalay ku gedgadoomayaan fii acdaafi alcilmi ay xawla alcilmi cilmiga hareerihiisa kitaabkaana dhegaysaayeen waa ka tegayn kaas haddana dhegaysaayeen xagga fadhiisaan waa ku wada ceshana saasaan arkayna wey musqaliina xaalo ayhiin kuwa lagu cusleeyey biximlihi cilmigii la qaadidiisa cilmigii alximlu maa yuxmalu waa la yidhahda waxaa la qaadaa la yidhahdaa ximliga culays macnaha aad ay ugu dadaalayaan waqtigoodii oo dhan ay ku bixinayaan mudqaliina xaalayihin kuwa lagu cusleeyey biximlihi cilmigii la qaadidiisa yaculluuna xaalo ay ku rakaadanayaan minhu cilmiga xaggiisa wayanhaluuna waraabka horena xaalay ka cabayaan calliga waxaa la yidhaahdaa geela marka marka hore inta biyo la siiyo xaggaas la fariisiyo shan saac maala subaxdiyaa ah biyihii la siiyo waa dherge xaggaa la fariisina suu u fadhiyo galabtii waa lagu socelina biih si-aal ilaa geela maxaa weeye marmaru soddon maalin qasanaana soddon maalinuu biyaha mooganaana markaa marka uu yimaado laakiin si fiican usaad qaadana marka uu yimaado uu si fiican biyaha u qaadana marka saakaa la dharjiyey subaxdaas hore nahliyaa la yidhahdaa cabitaanka koobaad nahli midka dambe wey yaculluuna oo rakaada galabtiiyaa lagu soo celina aad marka u dhergaa galabtaas khalaas marka kitaabkan ardadii marka wuxuu ku shabahaa geelaas labada goor ku laabanaya biyaha dersigaanay dhegaysanayaan markuu dhammaado haddana waa loogu celina waxaa rabaa kitaabka inay idqaaniyaan maahan caamo meesha iska fadhido wacdi u dhagaysayda waa dad raba inay wax idqaaniyaan wax sugaan dersiga hadday dhegaystaan marka labaad lagu soo celiyo intii hore xiise ka badanayba u qabaan kalaba macaanba markii hore Ah, si ay u hubsadaan waxa ay qaadeen marka sidaasay yeelayaanu leey yaculluuna xaalay ka rakaadanayaan minhu cilmiga wayanhaluuna marka horena ay ka cabayaan faladayhim ardada agtooda waxaa ahaaday min adumuuxi xagga hanqaltaagga waa damaca ay ah, isleeyihiin caalim aad noqotid ma islaa xoogaa inta laqbaysato wax yaro laqbaa aad baratid ma ahan waxay isleeyihiin callaamiin mujtahidiin aad gaartaan Ah. waxa agtooda yaalla marka wax cajaa'ib la waa faladayhim ardada agtooda waxaa ahaaday min adumuuxi xagga hanqaltaagga waljaamiciyati aruurinta cilmiga aruurinayaan waliطilaaci daalacashada daalacashada almudhishi ee dadka wareeriya walqawsi hoos ugelidda iyo tiimbashada iyo muquurashada calaa maknuunaati lmasaa'ili masaa'ilka qarsoon ay hoos u gelayaan maahan sadxi cilmigood oogaa kelimadaanay lafdigeeda waxer laqbaa ka maaha masaa'ilka hoosay u gelayeen markaasay tafriicaad iyo inta masale geli karta iyo taqsiimaadkeeday hoos u gelaan markaasuu yidhi faladayhim ardada aan arkay agtooda waxaa ahaaday waa kuwa u arkay faladayhim ardada agtooda waxaa ahaaday min adumuuxi xagga hanqaltaagga iyo damaca waljaamiciyati aruurintay cilmiga aruurinayaan walidilaaci daalacasho almudhishi ee qofka arka ah wareeriya walqawsi tiimbasho ama muquurasho biyaha marka hoos loo galo badda iyo webiga iyo qawska loo isticmaala nuucaasoo kaleeto ayay cilmiga hoos u gelayaan calaa maknuunaati almasaa'il masaa'ilka qarsoon ayay hoos u gelayaan waxaa agtooda ahaaday fa ladayhim khabaru ahaa muqadama a mubtadii muakhirka ah maa shay ah agtooda ahaaday waa kana maa shay ayaa agtooda ahaaday yafraxu ay ku farxaan bihi shayga almuslimuun muslimiintu nasran gargaar xaalu yahay shaygaas waa gargaar rabbi nasran gargaar xaalu yahay fa subxaana man axad ayaa nuqsaanaya ceeb ka fog yuxyii nooleeya quluuban wa yumiitu dila quluuban waxaa ceeb iyo nuqsaan ka fog allaha quluub nooleeya oo ardadaas quluubtooda ilaahay baa nooleeya waxaas ku shubay ilaahay baa ku shubay quluub kalena allaa ka dabayaacayaan waxa weye maalinkii sida dameerkii u shaqaysan habeenkiina sida baktigii meel u seexanaya hal saac diinka ilaahay uma ogola dii la weydiiyo la yidhahdo adiga muslim miyaa taa haa nabi alla ma soo diray haa xaa la dhihi jiray nebi moxamed diintii lala soo diray xaad wax ka sheeg hal xaraf kama sheegi kitaab ilaahay ma soo dejiye haa xaa la yidhaha qur'aana la yidhaha haye qur-aanku waxyaalaha uu amraya xaa ka mid hadii ah, la yidhaha hal xaraf kama sheegi karo ka u diidaa kitaabkeenu waxba war kama hayo hmm wax ukowya marka saasuu ka dhigay qalbigiisa saasa ah u ilaahaasa marka ceeb iyo nuqsaan ka fog oo qulubna saas u nooleeya qulubna saas u dila shiikhu wuu yidhi laakiin laabudda waxaa laga maarmaan u ah lihaadihi nawaati laftimireedkan nawaadka lafta timirtaa la yidhaha haddana wuxuu ula jeedaa abuur laf timir ah oo dhulka lagu abuuray geedka timirtu hadduu baxo waa shay qaali ah qiimo badan laakiin muddaa la sugaa maahan saaka abuuro galabta guro maaha dulaam cilmiga iyo maanta nolosha muslimiinta ka soo muuqatayna waa nuucaas waa geetimireed la abuuray hadduu baxana muslimiintu miro weynay guranayaan laakiin ma ahan saaka abuura galabta guro marka nawaadku waa laftimireedka haddana wuxuu ula jeedaa abuur dhulka lagu riday oo laftimireedka laakiin laabudda waa laga marmaa lihaadihi nawaati laftimireedkan abuurka ah abuurkan almubaarakati la barakeeyey min asaqyi waraabin wa tacahudi ka warqabid fii masaaraatiha socodyaalkeeda kaafatan dhammaan xaalay yihiin nashran liajli nashrin faafin daraaddeeda looga warqabaa lidamaanaati waxyaala damaanad qaada la faafiyo allatii midaasoo takufu ka reebayda canhaa laftibiraadkaas alcaara simbirdaxasho iyo watacasura kufid fii maaani alabi cilmi dalbidda dhexdeeda lagu kufo walcamali camalka dhexdiisa lagu kufo afaarkaasoo min talawujaatin hiraryaal ahaaday hiraryaalkoo fikriyatin fakar loo nisbeeyey wa caqadiyatin caqiida loo nisbeeyey wa suluukiyatin cibaado loo nisbeeyey wa daa'ifiyatin kooxaysi loo nisbeeyey wa xisbiyatin ururaysi loo nisbeeyey wuxuu yidhi shiiku abuur ayaa dhulkii lagu riday dulaabku waa abuur barakaysan laakiin abuur muxuu rabaa dii beer la abuuro maxay rabtaa laba shayay rabtaa koo waraabinay rabtaa waa in la waraabiyo horta biyo ay beertu ku baxdo ay hesho abuurku qoyaanu ku baxo waa inuu helo waa inuu helo saas daraaddeed waa in biyana lagu shubo geed kastoo ka soo laga gooyo si uusan dhacaanka ula qaybsan waa koow intaas kuma filna wuxuu rabaa cayayaana cuna beerta in cayayaanka laga celiyo cayayaana cunaya bahallaa cunaya ku soo kacaya midhahaas markay cusub yihiin cayayaana laqaya soo ma jeedo ninaaba ka sheekeeyo bakistan iyo jenaraal wuxuu yidhi aniga khabiir waxaan ku ahay yidhi xagga sumaha iyo kiimikada khaasatan beeraha beriiskaan aqaano sida loo baro abuurka marka dhulka la gelina sunaa lagu dara markuu soo baxana siaan cayawaanka u cuno bahallada suna lagu daro markuu ubax iyo mir beerana sun kale lagu buufiyo marka la soo gooyana si aan bahal u laqin sun kale lagu daro intaasoo sunnada ogaado qofku beriis cunayu ah. markaas balyaa la iska daayo ha iska daayo waa dhihi lahay laakiin qofkan iska dayhayna suntaas uga badbaado kolleyba kama badbaadaya si u yaraydo waa saddex goor la maydhaahuy marka la karinayo saddex goor ah, si adag loo mayro intuu karsamayana waa inaan la dabaluni bal suntu ha baxdee qiiqa ha raacdee markuu bislaado tana ubiyaa badneed waa in biyo laga buuxiyo la dhaqaho laga daadiyaho ee ka dalcuna marka waxa la ogsoon yahay midhaha marka la abuuro laba shay kaa rabaan qoyaan ay ku baxo qoyaankaas laba shaya la sameeyaa biyihiioo lagu shubo iyo geedkii la qayfalahayo laga jaro meesha waa o maxay kaloo rabaan sun cayayaanka cunaya in laga celiyo oon bahalladu cunin haddii kale waa u dhammaanaya soo ma ardaduna labadaas bisay rabaan ardaydu maxay rabaan kow waxay rabaan waraabin waraabintu waa maxay waa laba shay waa laba shay cilmigii culimmaa siida oo wakhtigooda u hubta in la helo labo dariiqay wax ku bara lahaayeen in loo toosiyo haddii kale ardaygiioo dadaalaya ayaa waa dariiq intaa ka lumisu ordaya juhdigiisu markuu dhammaado uu ogaana dariiqu inuu ka lumsano cimrigiisana dhamaado wax kalena ma qabsan cilmina ma bara marka dariiqu cilmiga ku bara lahaa ardayga waa in loo tilmaamo dariiqii markuu bartayna culummadii dariiqa ku bari laheed waa inuu helo taas waa waraabintii maxaa soo haray cayayaana cunay ardada oo waa maxee waa kuwan uu sheegay oo gadaal ka sheegay oo uu yidhi waxa weya hirar oo fikri ah hirar oo caqiide ah hirar oo cibaado ah hirar ururo ah kuwaasna in laga celiyo culummada rabbaaniyiinta saxaabadii taabiciyaalkii atbaacu taabiciin ardaga ay waxbarayaan dhaqaale kama sugi jir isma dhihi jirin arda waxbaro si aad dhaqaalo uga hesho ma isdhihi jirin ma isdhihi jirin kama sugi jirin inay cod ka helaan ardo badan soo saar ardadaas kursi aad ku gaartid weligood isma dhih Ah, arda badan soo saar taageerayaal badan yeelo taageerayaalkaas tirada badan ha ku doorteen hadhow inta doorasho soo gasho ma isdhihi jirin kuma raadi jirin so uma jeedin isma dhihi jirin cod adeeshidoo fakerka iyo madhabka aad wadato waxa weeye madhabkaasi aad arda badan ku taageer aad u hesho faafi maxay islahaayeen adigaba dariiqiyaa lagu tusay oo waa lagu soo gaarsiye cilmiga maxalku reeb dariiqii nabiga tus ilaahay ku xir nebi maxamed ku xir ummaddan sala allahu alay slam aduguna mushaarka alla ka qaado oo raalli aansho ilaahay ku gaar ilahay sidaas raalli ah kaaga noqdo diinka alle saas ugu gargaar jannada alle saas ku hel qof kasta oo dariiqaas ku socdaa waa caalimkii rabbaaniga oo nacfigiila midkii dariiqaas ka leexdana ardada waa halaagaya waxba u tarima hadduu mar ku koox badsanayo amau dhaqaale adduun ka sugayo ama kursi ku gaar isleeyahay waa halaaga wax u tarima kuwaasa marka in laga celiya oo dana hale iyagu kuwaas waa in laga celiya oo laga badbaadiya labadaasay rabaan marka ardadu cayaankana laga celiyo lana waraabiyo dariiqa waxbarashada la tuso cilmigii la baro cayayaankana laga celiyo ay rabaan ardadu laakiin laabudda waa laga maarmaa lihaadihi nawaati laftimireedkan laftimireedkan almubaarakati la barakeeyey abuurkan la barakeeyey min asaqyi waraabin wa tachudi ka warqabid fii masaaraata socodyaalkeeda kaafatan dhammaan xaalay yihiin see looga warqabaa nashran faafin lagu dhex faafiya ardada lidamaanaati waxyaala damaanad qaada oo ka ilaaliya dhibaatooyinkaas allatii damaanaadaasoo takufu ka celinayda canhaa nawaadka laftimireedkaas waa ardadii ardada waxay ka celinayeen alcaara simbirxashu qofka mar awugtu u baxdaa soomaa inay simbirixdaan wa tacura iyo kufid ay ku kufaan fii maaani dalabi cilmi dalbidda dhexdiisa meel cidla inu ku kuf ardagu mar hadday kuwan soo socdaa helaan cilmi wedi ma ardagu waa la huban wedi maa cilmi waa kufa waa kufa iyo walcamali camalka inay ku kufaan inuu ta wax barto si qaldan u camal falo oo si qaldan wax u fahmo waa musiibo kale maxay tahay kufiddaas kufiddaasoo cafaarkaasoo min tamawujaatin hiraryaal ah sida badoo kale hirar isdaba socda hiraryaalkaasoo fikriyatin fakr loo dhisyay afkaar dad xambaarsan mufakiriin la yidhaahdo ardaga waxa weeyaan waxaa lagala dagaalamayaa inuu nusuusta u ag taagnaado iyo fahamkii saxaabada iyo salafka aa la leeyahay waxa weeyaan jumuudkaas lama rabo waxaa la rabaa inaad dad waxaa jira il muakiriin mukir islaami aad arkay mukir islaami maanta waxbu qoraa qaala allah iyo qaala rasuul kuma badno waxa uu qoro haddaad ku aragtana yara ya waxaa intaas uga yaraan badan qaala abu bakrin qaala cumar qaala ibnu cabaas maya qaala imaam maali qaala shaaficiya kuma badan ha afkaar wey maanta dhan waxa dhacda mujalladaad uu qora oo daldala afkaartaas dadka wada markay helaan ardaga waxay ka xoraynayaan mutaabacadii nabiga kaasaa laga oraynaya kaasaa laga xoraynaya soo ma jeedin ardaya oo duruusta fadhi jiray anishiiku maandhawood iiga sheekaynay wuxuu yidhi jaamacda hebluu tegayo ardaygii wuxuu yidhi waxaan arkay oo surweelka jiidaya oo musbil markaasna warxaa kugu dhacay suu yidhi sawt wadaadadan meelaha fadhiyo iska jaamidiinta oo waxa weeyaan jumuudka ku dhacay sawtina naloo sheegay xogtoodii hay waxaa la yidhi kuwaas war ma hayaan waa dhagxan waxa weeyaan allaa yidhi rasuulaa yidhi saad abubakara u fahmay cumara u fahmay ag fadhiyaane dad waaqica la socda iyo adduunku sida wax u dhacayaan midna maahane ma bannaana fiqi in laga qaato saasaa naloo sheegay markaasaan idhi yaa layni yidhi fiqiga ka qaata markaas yidhi kutubta ka baartaana layidhi kutubta ka baarta hadda fiqi wax laga qaato culummo la dhihi karo ma joogaan soomaaliya waa laga waa marka kuwaas laga xorow marka fikir kuwaas waa in laga xoreeyo ummad ardada waxa weya damaanaad la siiyo wa caqadiyatin caqiido hirar oo caqiido faasida ah caqiido faasida ah caqiido faasida ah irjaa khawaarijnimo raafidinimo waxa weeye quburinimo intaasoo caqiido wada shaydaanaha faafayda hmm. nin nin shiikaa wuxuu nin ardaya oo ibtidaa'i ah aan dersi u bilaabayn muddo markaan wax u akhrinayay aan arkay isagoo leh ha durusti ka go'ay aabisanta yimid yidhi war niya wiilka waa iga fidnoobayey bal shiikow la hadal waa u yeeray maxaa jira shiikh iyo ardadiisa waxaa la yidhi waa murjio murji'o weeyaa la yidhi ha inay murji'o yihiinaa lagu tuhumay shiikha iyo ardadiisa saasaan uga haray durusta markaasaa u yeeray kaarag adeer maxaad haydaa wax weyna ma haye xoogaa waa shakiyey oo saamidiyo haye hal mas'alo markaad imaa hayday khawaarij iyo ma kala tiqiinay iyo murji'o markaas maya yaa ku kala baray adiga haye ma kala tiqiin ashaaciro iyo ahlu sunno maya wallahi ma kala oqoon yaa ku baray adiga haye hal mas'alo oo murji'adu ay qabto oo hadda aan annagu qabno ma aragta aan idhi markaasuu yidhi maya ma aan arag laakiin ninaa kombyuutar ii shidayo wuxuu itusay muxaadara nin akhraayo miyuu waa shakiya i galay hal masle mayd hay hadda waa fidnaysan tahay fidnada inta acuudu billahi tiraade darsiga dhegayso darsigii ku soo laabtay ayaan markuu akhrisaaya waxaan arkay yidhi isagoo leh niyahu waxaan u maleeyey duruustii ka go-ay aabbihiisa i yeer war niyo wiilka waa fidnoo mar kale wiilka ii arag uu yidhi markaasaan u yeelay marka waxay ahayd murji'o inay yihiin aan ku tumayso maaha waxaan idhi kaalay marxaa dhacay markaas niyahu shiiqa iyo ardaydiisi waxaan u maleeyey inay yihiin khawaarij ir hadda meeshay kala joogaan waa shiikii hore laftirkiisii khawaarij inay dad ahlfitan ay yihiin oo asxaabulfitan ay yihiin saasaa lagu tuhmaaya halayidhi markaasaan idu yidhi hal masalo ma kuu kuwa saas oo ah masalada heblaa ila ahlu sunnaha waxaa lagu yaqaanaa cadli iyo sidqi ahlubidacana waxaa lagu yaqaanaa iftiraa aliftiraa iyo jawr xugun jaa'ira iyo iftiraac hal masale ma kuu sheegeen oo aad ku og tahay sheekh iyo ardadiisa oo ayagu ku yidhahdeen sidaan ay kuugu sheegeen maahane sidaana saxda markaasu yidhi hal masale ma jirto waa lagu cayaaraye ee diinkaaga ka tegin ayaanu joogjoogay kadib aan arkayo isagoo tay xirtay iyo suud aan arkayo qolay <laughs> hir kalaa helay kalaa saasaana ku wahayo isagoo halkaas calalkii madooba gaalada halkaa ku xidhan jirta halkaa <laughs> marka hirarkaasaa dadka ah halaagaya hirarkaasaa la rabaa in marka laga celiyo wacaqadiyatin caqiida kuwa loo nisbeeye wasuluukiyatin kuwa cibaado loo nisbeeye qaabkaan u ibaadayso qaabkaan u cibaadayso waxaa laleeyahaye maxad raydaan wadiga darsi iskaag fadhiya maya dariiqii la yiqiini kuma socotid hal mar rashiidaya ardadoo xadrayna bodbooda maard maya dariiq ma haydaalaleeya waa lunta ardayga darsiga dhegeysay aawe horshu meelaan anugu laga xadriya la boodboodayn waxa weeye waqtigii ku lumin maayo wa daa'ifiyatin wa xisbiyatin kooxaysi ah, matooraa la saaraya kooxaysi khalaas mar hadday fakerka kooxaysi u galana faham saxiixa inuu fahmaa waa qariib ah, aaday u adagta qofka waxa weeyaan waa inuu muslim noqdaa mutaabicna uu noqdaa nebi moxamed sala allahu alay wasalam wax kastoo xaqa u aqbalaa qofka ahlu xaqaana uu jeclaada meeshuu ku adkado qofka uu nacayana uu ku nacaa bidcada iyo khilaafka khilaafnimada shirkiga iyo gaalnimada qofkuu jeclaanayana tawxiidka iyo sunnada uu ku jeclaabaa laakiin mar haddii afkaar xisbi ay gasho oo qofkii xisbigooda u sacbiyana uu jecel yahay qofkii xisbigiisa aan ka mid ahayna uu necab yahay walaa iyo baraa aan diin ku xirnayna soo baxay wa xaqiiqa inuusan fahm diinado saxa yeelay waa qof marka waxaasoo dhan ayaa la rabaa in laga ilaaliyo sharax aad u fiican uu halkaas ka dhexshay sheekh maxamed saalex alcuthaymiin oo leeyahay mar ardada ardaga haddii kanqaltaaggaas iyo dadaalkaas ku jira arrintaas haddaan laga hor istaagin hawadiisa inaad raacdo iyo quluwi iyo xadgudub oo aan la dabdin waxaa dhici karta baabba bulshadiisa iyo naftiisaba inuu kula soo laabto oo dadaalka isku bedelo halaag iyo baabba markaasuu wuxuu yidhi miyaad og tihiinuu yidhi ood aragteen wargiisa maqasheen khawaarijta iimaanka ay rumaysan yihiin iyo jacaylka ay jecel yihiin muslimiintu inay xaq ku sugnaadaan wax la mid ah cid kale weligood laguma arag meeshay ka joogaan jacaylka in muslimiintu xaq ku sugnaadaan say u jecel yihiin inay gargaarsadaan say u jecel yihiin laakiin markay gudbeen oo ay siyaadeen ay muslimiinta gaalaysiiyeen madaxda muslimiintana gaalaysiiyeen kuna fallaagoobeen ayna noqdeen sidii nebi moxamed yidhi salى اllahu alيه wasalam yamruquuna min alislaam kamaa yamruqu sahmu min alramiya diinka islaamkay uga baxeen sida leebka uga baxo meeshii lagu riday oo inta ku dhaxo uga gudbo saasoo kaley noqdeen marka qalbigaaga qabo haddii maqsuudkaagu yahay diinka allood oogto ee qiiradaada iyo kacdoonka nafta kaaga jira inaad u gargaarto aysan ahayn diinka waxaa loogu gargaaraa waa dariiqa saxiixa ah oo nusrada sharcigaah ay ku imaanaydo taas adiga naftaaga iheynaba ha ku noqoto haday rabto laakiin dariiqa ugu dhowo diin ku gargaarsan karaa la maraa oo sharcigu sheegaayo ee ra'yigaaga lama maro khulaaso hadal sidaas khulaasadiisu ay tahay ayuu ku sharxay wuxuu yidhi bakr abu zayd raximahullah waqad jacaltu waxaan ka dhigay dawca aydiihim gacmahoodu miday gaaraan waxaa la idhahdaa dawca yadin laka dawca yadin laka ay munqaadun laka shayga markuu kuu hoggaansan yahaa la yidhahdaa dawca yadin laka marka waqad jacaltu waxaan yeelay dawca aydiihim gacmahooda miday gaaraan oo qaadan karaan salayada iska qaadan karaan oo arday walba qaadan karo wey wa jacaltu waxaan yeelay dawca aydiihim ardada gacmahoodu miday qaadan karaan risaalatan risaalan ka dhigay risaaladaasoo fi tacaalumi caalim iska yeelidda ku sugnaatay risaal ka alifay caalim iska yeelidda oo ka mid ah waxyaalaha ardada halaagta risaaladaasoo tagshifu faydayda almundasiina kuwa lagu dhex qariyey baynahum ardada dhexdooda kuwa ardada ku dhex gamban oon ayagu ujeeddadoodu ahayn cilmi bartaan ay ujeeddadoodu yihiin inay ardada fidneeyaan ardada dhexdooda ku gamban oo ku qarsoon kuwaasay ay toosh ku shideen risaaladan kuwaasay toosh ku shideen muxuu u yeelay khashyata waxaa waa mafcuulu min ajli jacaltu ayaa laga cilayna khashyatan liajli khashya cabsi aan ka cabsanayo an yurduuhum inay ardada halaagaan kuwaas dad aan culummo ahayn laakiin magac culummo iyo shaati culummo gashaday an yurduuhum ardada inay halaagaan wa yudayicuu ay ka dayacaan calayhim ardada amrahum arrinkooda ilaa waqtigaagu hadduu ku ag dhammaado qofaan culummo ahayn cilmi ka qaadi maysid laakiin qaadi wayubairu inay ka kala tuuraan oo ka kala firdhiyaan masiiratahum ardada socodkii dariiqa ay ku socdeen cilmiga ku gaarayeen inay ka kala firdhiyaan meel kale u wajahaan tamatoor kale saaraan wayubairu inay ka kala firdhiyaan ayaan ka cabsaday masiiratahum ardada socodkooda fi dalabi cilmi dalbida ay u socdaan oo fayastalluuhum ay ka siibtaan ardada walxaal hum ayaga ardadu laa yashcuruuna aysan dareenayn oo fayastalluuhum ardaydii ay siibtaan waxbarashadii ka siibaan dariiqii ka siibtaan oo ay furtaan walxalhum laa yashcuruuna aysan dareemayn ka isbaarooyinku waa badan yihi maahan isbaarada oo xoolaha kaliya kaa qaadataa xoolo waa wax laga sabro laakiin kuwaa cilmiga iyo manhajka iyo sunnada kaa qaadanaya wuuli shiiqu walyowma maanta aquuka walaalkaa yashuddu wuxuu adkayna cadudaka cududaaduu adkayna maanta sow cilmi dalab ma rabtid walaalkaa cududaadu adkayna waa isaga walaalku ah, waa isaga wayaakudu wuxuu qabanaa biyadika gacantaada gacantuu ku qabana si adan u kufin faajcalu ajcalu waxaan yeelaa dawca banaanika fana miday qaada karaan risaalatan risaalo risaaladaasoo taxmilu sidataa asifata alkaashifa sifo kuu fayda xaqiiqada sifo wadada si fiican kuugu fayda waxa weeyaan risaaladaas ayaan maanta faraha kaa saara faajcalu waxaan yeelaa dawca banaanek banaanku waa faraha xibnahooda risaalo yaroo faraha foodoodaad ku qaadan karta soo ma jeedid dawca banaanika fara xibnoodkaaga mid waxa weeye ay gaari karaan ay qaadan karaan risaalatan risaalan ka yeelaa risaaladoo taxmilu sidata asifata alkaashifa sifa oo faydayda arrimaha caddaynayda sifaadda waxaa loo qaydaa sifa kaashifa iyo sifa muqayida صiفo muqayida marka la ihahdo waa mida oo ixtiraas kale صifa kaashifana ixtiraas ma leh laakiin tacliilay faa'iidaydaa sida badan mawصuufkay caddaydaa tacliilna waa faa'iidaydaa laakiin malaha ma laha eh, ixtiraas haddana waxaa loola jeedaa صifadan waxay kuu caddaynaydaa oo ay ku tusaydaa waxa weeye dariiqa dariiqa waxyaalaha dariiqa kaa luminayana waa kutusi ayadana waxyaalaha dariiqa kaa luminaya ayadana waa kutusi ifadaasoo taxmilu risaaladaasoo taxmilu sidadhe asifata sifo alkaashifata kuu faydaydo kuu caddaynayda lixilyatika aadaabtaadii aad isku qurxi laheed aadaabtaadii aad isku qurxi laheed fahaa ana aniga waa ikan daakanana fahaa ana aniga daakanaana waa ikanaa wey haa ana aniga daakan kan ayaanahay ajcalu xaal aan yeelayo sina alqalami qalamka afkiisii cala alqirdaasi warqadii aniga hadda qalinka afkiisa warqadda saarayo anigaas hadda qoraya haddan qalinka iyo warqadda isi saarta fahaa ana aniga daakan ayaan ahay ajcalu xaalan yeelayo sina alqalami qalamka afkiisa cala alqirdaasi warqadda fatlu aqri maa arqumu laka waxaan kuu qoraa ancama allahu bika caynan ishaada allah u allaha ku farxad geliye bal aqri waxa aan kuu qorayo laqad tawaaradad waxay ku soo aroortay muujibaatu sharci sharciga adiladiisa calaa ana taxliya ku sifoobid bimaxaasin اlaadaab aadaabta wanaagsan lagu sifoobo wa makaarim اlakhlaaq akhlaaqda wanaagsan lagu sifoobo wاlhadyi اlxasani dariiqa wanaagsan lagu sifoobo wa samti saalixi hay-ada wanaagsan lagu sifoobo simatu ahli اlislaam muslimiinta calaamadooda inay tahay muujibaatu harci harciga waxaa loola jeedaa axkaamtii diinta muujibaad marka xugun yaa waajibiya xugun waxaa waajibiya daliil idan marka muujibaadku waa adiladii waa adiladii laqad tawaaradad waxay ku soo arorto isku raacday muujibaatu harci ay adilatu harci harciga adiladiisa waxyaalaha harci waajibiya waa adilada waxay isku raacday calaa ana taxalliya ku sifoobid oo qofku ku sifoobo bimaxaasin اlaadaab aadaabta wan wanaagsan wa makaarim اlakhlaaq akhlaaqda wan wanaagsan wاlhadyi اlxasani dariiqa wanaagsan hadyi waa dariiqa alhudana waa hanuunka wa samti saalixi hay-ada wanaagsan qof walba hay u leeyahy culummadu hay ay leeyihin ardadu hay ay leedahay ciyaal suuqu hay u leeyahy moryaantu hay ay leedahay qof walba hay-adu leey wa samti saalixi hay-ada wanaagsan simatu ahli islaam dadka muslimiinta calaamadda lagu yaqaan wey waa calaamadda lagu yaqaan intaasoo dhan wa ana alcilma cilmigu jumla muctarida annada khabarkeeda intaan la gaarin wa huwa cilmigu amanu durati waa jawharta ugu qaalisane jawhartaasoo fii taaji sharci sharciga koofidiisa ku sugan sharciga almudaxari la daahiray laa yasilu ma gaaro ilayhi cilmiga wa ana alcilma cilmiga laa yasilu ma gaaro saasay jumladu isku xihanta inta udhaxdaa jumla muctarida wa ana alcilma cilmiga wa huwa cilmigu afmaru duratin waa jawharta ugu qaalisane jawhartaasoo fii taaji harci sharciga taajkiisa koofida wey madaxa la saarto koofidii marka waxay ka samaysan tahay jawharo iyo waxyaala qaaliya midda ugu qaalisan jawhartaas waa cilmiga naa sharciga waxa ugu qaalisan ugu sarreeya waa cilmiga ilmiga ugu qaalisan cilmiga sharciga almudahari la daahiray laa yasilu cilmigaas gaari maa laa yasilu gaari maa ilayhi cilmiga ila almutaxallii qof ku sifoobay biaadaabi aadaabtiisa gaara cilmi waxaa gaaraya qof aadaabtiisa ku sifoobay qofkaasu almutaqallii ka marnaaday oo iska dartiray can aafaati musiibooyinkiisa cilmiga wuxuu leeyahy aadaab lagu gaaro iyo aanfooyin qofka ka baabiya cilmiga qofka cilmiga gaara waa qofka aadaabtiina dhaqan ka dhigta musiibooyinkiina ka carara oo iska ilaaliya qof kale ma gaaro cilmi naafica weli hadaa saas daraaddeed canahaa aadaabtaas way ku dadaaleen alculamaau culummada walihaadaa sidaas darteed inaan cilmigii si kale lagu gaarayn canahaa way ku dadaaleen way u qasteen alculamaau culummadu bilbaxi baarid oo aadaabtaas la baaro watambiihi baraarujin waafraduuhaa culummadu aadaabtaas waxay ku kala yeeleen bita'liifi alifid kutubay ka alifeen oo u gaara imaa calaa wajhi cumuum si guud aadaabta dalabcilmiga aadaabta dalabcilmiga si guud imaa calaa wajhi cumuum si guud in loo alifo likaafati culuum culumta dhammaanteed aadaab ka dhaxayda ow calaa wajhi khusuus si in loo alifo ka aadaabi xamalati اlqur'aan اlkariim oo kale atibyaan fii aadaabi xamalati اlqur'aan sida kitaabka imaam nawowi oo kale dadka quraacda aadaabta laga rabo kutubo gaaraha laga alifo wa aadaabi اlmuxadi kutubo gaaraha laga alifay muxadidka aadaabtiisa wa aadaabi اlmufti qofka fadwoonaya aadaabta laga rabo kitaab gaaraha laga alifo wa aadaabi alqaadi qaadiga diinka dadka ku kala xukmina kutubo gaaraho badana laga alifay wa aadaabi اlmuxtasib qofka u taagan e, alamru bilmacruuf wannahyu can اlmunkar aa la yidhaahdaa muxtasib camalkaasna xis baa la yidhahda ah, shaqada ah in dadka wanaagga la amro xumaantana laga reebo shaqadaas magaceeda waa lahaha alxisba qofka u taaganna maxaa lahaha almuxtasib oo aan mushaar ku qaadayn w oo inuusan mushaar ku qaadayn ee u ilaahay rilo uga rabo bs muxtasibaa la yidhaha wa aadaabi muxtasib alaamir bilmacruuf wannaahi can اlmunkar waa Ah, almutaawic wahaakada saas kuwa marka aadaab gaaro badanna waa la alifay aadaab guudna waa la alifay washaanu arrinka marka kee alifa asagu marka bakar abu zayd ma aadaabtii guuda mase waa aadaab gaara wuxuu yidhi washaanu arrinka hunaa halkan fi laadaab alcaama aadaabta guud wey anu waxaan rabaa inaan wax ka qoro waa aadaabta guud liman qof ah, liman qofna aadaab u ah yasluku qaadaa dariiqa tacalumi waxbarashada waddadeeda tacalumka aharciy harciga islaamka loo nisbeeyey kama hadlayo anuu maado la barto ee harci islaam barashadiis aadaabtay leedahay wey waxaan ka hadla walaqad kaana alculamaa culummadu waxay ahaayeen culummadii assaabiquuna horreeyeen yulaqinuuna adulaab ardadooda kuwa u meeriya fii xilaqi alcilmi xalqadaha cilmiga aadaaba dalabi aadaabta cilmi dalabka culummadii muslimiintoo hore kitaab iskama bilaabi jirin ardaygiio aadaab la barin ma iska bilaabi jirin oo waxay u dheeri jireen u laqini jireen ardada aadaabta dalabcilmiga markay barataan ardagiyoo yaqaan si wax loo baro ay waxbari jireen laakiin ardagiyoonu idab lahayn haddii laydha cilmiga la baraa asaga iyo kitaabka waa isku dhibtoonaya asaga iyo shiiku waa isku dhibtoonaya asaga iyo ardaga wax la baraan waa isku dhibtoonaya kulli waa isku dhibtoonaya xaylamay qansi uga dhaqmo ma yaqaano cilmiga kitaabka uu soo gatay xataa si ula dhaqmo ma yaqaan ma yaqaano kitaabka xataa ma qabsan yaqaan soo ma jeedin shiiq si ula dhaqmo ma yaqaan ardayga zamiilkiisa wax la barana mayaqaansu ula dhaqmo way isku rafaadayaan saas daraaddeed culammada muslimiintu dhaqankooda wuxuu ahaa duruusta in laga hormariyo aadaabu dalab cilmi kadib ardada cilmi la baro saasay culammada muslimiinta hore ahaayeen waqad kaana alculamaa markii arrintaas waagi dambe ala yidhi war darsiga iyo akri iyukaada aadaabteed loo akriyo waraa la boobsiiyo markaas waxaa soo baxay wixii ma ardaa mase waxyaal suq waxna kala oqon ma ardaa mase waa jabhad waxaana kale oqoona soo baxay ah, akhlaaqdii o dhamaa luuntay musiibadaasaa dhacday soo ma jeedo waqad kaana alculamaa culimmadu waxay ahaayeen culimmadii assaabiquuna hormareen yulaqinuuna kuwa u meeriyeen adulaaba ardada fii xilaqi xilqadu waa wareegan ardada saas wareegga u fadhida wey xalqadaha cilmiga aadaaba dalabi aadaabta dalab cilmiga wa adragtu anaaba soo gaarayu anigaaba soo gaaray silsilada dixmeed oo culummada midba mid ka dhaxlay gunuddii ugu dambeed anaa soo gaarayu anaaba soo gaarayba wa adragtu waan soo gaaray khabara aakhiri اlciqdi guniddii ugu dambayday warkeeda fii daalika talqiintaas xaal ay ku sugan tahay guniddii ugu dambayday wuxuu ka dhigay culummadu aadaabtii iyo dariiqadii ay kala dhaxleen sida kuul oo kale sida kuul tixan oo kale kuushaas waa gunud gunud soomaa midba miduu ka dambeeya saasoo kale wey tii ugu dambayday anaaba soo gaarayu waadragtu waan soo gaaray khabara aakhir اlciqdi gumidii ugu dambayday warkeeda fii daalika talqiintaas xaal ay ku saabsan tahay ciqdiga xaal uu ku saabsan yahay talqiintaas fii bacdi xalaqaati اlcilmi cilmiga xalqadihiisa gobol ka midahan ku soo gaaray xalqadaha cilmiga gobol ka ku soo gaaray fi lmasjidi nabawiy masjidka nabiga dhexdiisa xaal xalqadahaas ay ku sugnaayeen xalqadihii aan ugu imid oo masaajidka nabiga lagu akrinaayey xalqadahaasaan ku soo gaaray iyadoo sidii loo wado bakr abusayd alanaa ku soo gaaray waa hadda marka dhow id id waqtigan soo gaaray id waqti ayaan soo gaaray waa darfiya id waqtigan soo gaaray kaana bacdu lmudarisiin culimmada duruusta akhrida gabalkood uu ahaa fiihi masaajidka nabiga ku akrinayaan yudarisu mid u akrinaa dullaabahu ardadiisa kitaaba zarnuuji kitaabkii zarnuuji almutawafa raimlahu tacaala kitaabkaasu almusama lagu magacaabo tacliim almutacalim dariiqa tacalumka kitaabkaasaa lagu akrinayo oon anugu ku soo gaaray masaajidka nabiga iyadoo lagu akhraayo ah, kitaabka ayaantirweda aan akrinay w ah, kaasaan ku soo gaaray ah, laakiin xaashiyada fiiriya dubica miraaran wa huwa maca ifaadatii kitaabka xoogaa meelaha weliba dambaydoo risqiga dalabu risqiga iyo meelahaas xoogaa waxaa ku jira masaa'il daciif aad u liita oo shibul ama khuraafada la dhihi karaba a meelaha dambe uga yaalla marka tiyuu ku baraarujina maxaa kitaabka isagaa sheegay hadduu sheegto waxa la moodaa wixii o dhan inay malab yihiin markaasa lacaba hadhow marka uu yidhi shiiku wa huwa kitaabkaas maca ifaadatihi faa'iidayntiisu ayadoo jirto oo kitaab ardada wax u faa'iidayna uu yahay maa ku sugan yaqtadii keenaya atanabuha in lagu baraarugo falyuclam ha la ogaado waxyaala baraarujin u baahanaa ku yaalla weliba meelihiisa dambe meelihiisa dambe waa marka kitaab aad u faa'iido badan runtii laakiin fiihi maa fiih waa in saas loo ogaado oon duubduub loo laqin kitaabka facasaa waxaa la arkaa wuu yidhi shiiku oo aan rajaynaa an yasila inay xidhiiriyaan ahlulcilmi ahlucilmigu haada alxabla xariggan xarigga alwasiiqa lagu kalsoon yahay xarigga lagu kalsoon yahay waa maxay waa aadaabta ardada in la baro waa xarig la hubo inay ka soo baxayaan midho in sha allah sidii laga marka xarigan waa inay sii xidhiiriyaan xariga alhaadii ku hanuunina ardada liaqwabi dariiqin dariiqa ugu toosanoo cilmi lagu gaaro fa yudraju waxaa la dhexgelinaa waa kana sida xariga loo xidhiirinayo uu noo sheegaa fa yudraju waxaa la dhexgelinaa tadriisu haadihi اlmaadda maaddadan la darsiyeynteeda la aqrinteeda fii fawaatixi duruusi اlmasaajid masaajidda duruusteeda bilowyaalkeeda ah, masaajid kasta oo la doonayo dersi in laga bilaabo intaan kitaabka la bilaabo waa in ardada aadaabta loo akhriya hal risaalo aadaab hal kitaabo aadaaba waa in loo akhriya waa in loo akhriya iyo wa fii mawaadi diraasa diraasada maadooyinkeeda diraasada annadaamiya ee nidaamka loo macaahidda iyo jaamacadaha diinta lagu dhigana ayagana waa in lagu dara maadde oo ah odaru dalab waa in lagu dara oo ardada loo dhiga ayagana waarju waxaan rajaynaa wuxuu yidhi waarjuu waxaan rajaynaa an yakuuna inuu noqdo haada taqyiidu qoriddan aan anugu qorayaa faatixata khayrin khayr mid furta mid khayrka fura ilaahay inuu ka dhigo fi tanbiihi baraarujinta dhexdeeda khayrka ku furta calaa ixyaa'i haadihi almaadda maaddadan la noolaynteeda laisku baraarujiyo in la soo nooleeyo maaddadan oo ardada aadaabta la baro allatii maaddadan tuhadibu daaliba ardaga saafigaraynayda arday saafiya soo saarayda oo watasluku la qaadayda bihi ardaga aljaadata wadada dhexbartankeeda wada toosanay la qaadayda jaadada waxaa la idhaha wasadu dariiq carabta waa tidhahdaa man salaka aljadad min alcifaaq ah, qofka wadada dhexbartankeeda qaadaa wuxuu ka aamin noqdaa inuu simbirixdo laakiin haddaad dhinac marto geed kugu dhegiya wax lugta kuu galeena meelaad kuufta ah, man salaka judad ay yidhahda jadad judad man salaka aljadad jadadku wadada dhexbartankeeda man salaka aljadad am min alciaab marka jadadka laba macnay ku fasireen alardu salba ardada dhulka adadag amase alardu اlmustawiya dhulka oo siman ah. dhulka siman ama dhulka adag labadaba lagu fasiray aljadad marka waa wadada dhexbartankeeda wadada dhexbartankeeda dalab cilmiga ayuu la qaaday aadaabtaanu marka qofku wuxuu gaarayaa ujeeddaduu lahaa watasluku waxay la qaadaydaa bihi daalibka aljaadata waddada dhexbartankeeda fii aadaabi dalabi aadaabta dalabka dhexdiisa xaal ay waddadaas u ahaatay iyo wa xamil cilmi cilmiga la qaadidiisa iyo wa adabihi ardagu siduu uga edab qaada lahaa maca nafsi nafsadaada kow waxaa la rabaa horta naftaada inaad taqaan sida loola dhaqmo nafta adiga kuu jirto tana ugu horaysa kow wa maca mudarisihi shiiqiisa darsiga u akrinaa uga edab qaada waa darsi casharka uu qaato si uu uga edab qaadan laha casharka laftigiisa isaad ula dhaqmi leeda lagaa raba wa zamiilihi saaxiibka wax la barana oo darsiga la dhagaysana siduu ula dhaqmi lahaa wa kitaabi kitaabkiisa uu wax ka barana ama uu soo gatay laftigiisa waa uu ka hadli doonaa qaabka loola dhaqmo hadaad kitaab soo gadato halkee la dhigaa meesha la geliya xataa isagaa kuu sheega markaad dhigta aduu markaad soo gadato miiskaas artaa arda badan dina weydiya xataa ma yaqin war kitaabkaad soo gadato saa la yeela halkaana lagu bartaa kitaabkaana kuu sheega soo ma jeedo wa amaratu cilmihi cilmigiisa mirihiisa su ula dhaqmi laha markuu barto suu u dhaqmi lahaa wahaakada arrinku waa saas fii maraaxili xayaati noloshiisa marxaladaheedoo dhan uu baraya baabkaama fa ilayka qaado xilyatan aadaab qurxinayda aadaabtaasoo taxwi koobayda majmuucata aadaabin aadaab la soo aruuriyey fa ilayka ismu ilayka qaado xilyatan bilado laysku qurxiyo bilado waa aadaab maanta xilyo qaado wax laysku qurxiyo qaado xilyadaasoo taxwi koobayda majmuucata aadaabin aadaab la aruuriyey nawaaqiduhaa aadaabta wax walbaa wax buriyey leey nawaaqiduhaa aadaabtaas kuwa buriyaana majmuucatu aafaatin waa aanfooyin iyo musiibooyin la aruuriyey aa ka soo hor jeeda oo did ku ah faidaa faata markuu tago adabun edab markuu tago edabtoo minhaa aadaabta ka mid a ah. iqtarafa wuxuu kasbanaa almufaridu ardagii ka gaabiyey aafatan hal balaayo oo min aafaati cilmiga aafooygiisa ka mid a hal edab markuu ka tago hal musiibuu qaadana ila way iska soo hor jeedaan midba mid ay ka soo hor jeedaan fa muqilun fa minhum dadkii waxaa ka mid ah, a wa mustakirun iyo mid aanfooyinka badsaday oo aanfooyin badan masaa'ib badan haysta wa kamaa sida anna haadihi alaadaab aadaabtaanu darajaatun darajooyin ay u tahay darajooyinkaasoo saacidatun u korayda ilaa sunnati sunnanimo falwujuubu fa hiya alwujuub waa qaba mubtada soo qadar hiya wey halkaanu celinaynaa bacd alaadaab aanu celinaynaa wakamaa sida ana haadihi اlaadaaba aadaabtan darajaatun darajooyin ay u tahay darajooyinkoo saacidatun u korayda ilaa sunnati sunno falwujuubu fahiya bacdu اlaadaab alwujuubu waa waajib fanawaaqiduhaa aadaabta kuwa buriyaana darakaatun waa kuwa kala hooseeya darakaadka hoosaa loo isticmaala darajaadkana kala sarraynta darakaatu waa kuwa kala hooseeya darakaadkaasoo haabidatun u hoobanayda oo u sii dhacayda ilalkaraahati karaahanimo fataxriimu fahiya bacd اaafaad aafaadka gobolkoodna waaba xaaraam oh, waa xaaraamba wa minhaa aadaabtan waxaa ka mid a ah, maa bacdi yashmalu kulminaya cumuuma alkhalqi makhluuqoo dhan aadaab laga rabo aa ku jirta makhluuqoo dhan aadaab laga rabo min kulli mukalafin mukalaf kasta xaal u ahaaday wa minhaa waxaa ka mid a maa qismi waa aadaabta qayb ka mida maa qismi yaktasu uu la gaar noqonaa bihi qismigaas daalibulcilmi ardayga cilmiga baranaa wa minhaa aadaabta waxaa ka mid a maa qismi yutraku lagu garanaaho lagu haleelaa waa lagu fahmaa wey maa qismiya ka mida yutraku lagu haleelaa oo lagu garanaa bidaruurati harci harciga daruurita qof kastoo sharci oo qof kastoo islaamkaba wax ka yaqaana uu og yahay wa minhaa aadaabta waxaa ka mid ah maa qismi yucrafu lagu gara karo biabci fitrada saliimka qofka fitradiisa aan la bedelin waa fahmaaba in sidaas ay sax tahay wayadullu waxaana tusaa calayhi qismigaas cumuumu sharci sharciga adiladiisa caamkaa oo waa maxay min alxamli in qofka lagu xambaaro lagu tirtirsiiyo calaa maxaasini اlaadaab aadaabta wanaagsan wa makaarim اlakhlaaq akhlaaqda wanaagsan walam uma qasdinu ku alistiifaaca inaan dhammaystiro aadaabta dalab cilmigoo dhan inaan sheego uma qastin taas kutubaa lagu siinaya kutubtaasaad ka raadsaneen kutubtaas ayaad ka raadsaneen laakina siyaaqata qaabkay u socoto tajrii waxay ku socotaa calaa sabiili darbi اlmiaali tusaale samayn tusaalan kuu samayna tusaalayaal ah, calaa ru'uusi اaqlaama laydhah ru'uus اaqlaam xoogaa tusaalayaalaan ku siinaa waa miiaal samayn ee aadaabta in la wada sheega maaha laakina siyaaqataa qaab socodkeeda tajri waxay ku socotaa calaa سبيل darbi اlmiثaal tusaale samayn waddadiisa qaasidan xaal aan u qastayo addilaalata tusid laystuso cala almuhimaati waxyaala muhiimka ah aadaabta waaweyn oo qaacidada camal ah mid walbaana furuuc intaasay yeelane marka furuucdii waa u kaadiyo muhimaadkiiaan aadaabtan hadday waafaqdo nafsan naf naftoo saalixatan u suubata lahaa aadaabtan tanaawalad waxay qaadaneen haadal qaliila intan yarta oo aan sheegay fa kaaratu markaasay badsane qaacidooyin wey waxaanu inta qaadato ay qaacidadiiba intaasoo furuuca ka soo saare nafta oo saalixada markay hesho aadaabtan wahaadalmujmala duuduubkaanay qaadane anugu aan qoray fa fasalatu markaasay kala saarane iiqan qoray fakul qaydka wuxuu leeyahay waxaan rajaynaa kaas alla inuu iga dhigay aniga ah, adaabtii mujmalka heedaan qaatay anigaas kala saaru leey <laughs> ah, marka bal akhriya waana runtii maasha allah si fiicanuu uquul fiican u keen ah, naftii uu shiiku sheegaya aniga alla iga dhigaan ka rajayna u leey anigaas waxa weeyaan jawhartii waxa weya mujmalka aheed tafsiiliyey waman akhada bihaa qofkii aadaabtan qaata intafaca isago horta waa ku nacfina asaga horta wuu ku nacfinaa wuu ku nacfinaa waa nafaca ummaddana waa anfaca ee ummadda dhibima ah. ummadda dhibima wey halkaa laga soo qaatay aadaabtan halkaa laga soo qaatay oo marjic u ah wahiya aadaabtan bidowrihaa wareegeeda ma'khuudatun waa mid laga soo qaatay min adabi man dad aadaabtood baaraka allahu ilaahay barakay fii cilmi culummadii ilaahay cilmigooda barakeeyey wa saaruu noqdeen a'imatan imaamyaal imaamyaalkoosoo yuhtadaa bihim lagu hanuuno kuwaas ayaa laga soo qaatay aadaabtoodii marka qaar waa kii sheegay adilo guuda tuse qaar waxa w fitradaa lagu fahmaa qaar waxaa laga soo qaatay culummadii ilaahay cilmigooda barakeeyey aadaabtoodii jamacana allah ilaahay ha nagu jamciyo culummadaas jamacana allaahu bihim ilaahay culummadaas ha nagu kulmiyo fii jannati jannadiisa aamiin ilaahay aqbal halkaas xaashiyada waa kan idinkuu sheegaya kutubtii laga qoray aadaabu dalab اlcilm marka halkaasta kutubta magacooda ka barato oo qaar ka raadsato markaasaa la rabaa inaad ka faa'iidaysato allah subxaana wa tacaala aclam salى اllah وslm وbaaraka calى nabiyina mxamed